tafadal alkitaab kitaabka hoo tafadal athawba marada hoo oo maradaasi waxaa looga jeedaa halkan qamiiska dheer qaybta labaad waxa weeye uriidu kitaab alqiraa'ati waxaan doonayaa kitaabkii akhriska uriidu kitaab alqawaacid kii naxwaha ayaan doonayaa uriidu tabaqa albaydi waxaan doonayaa saxan beeda ah uriidu waxaan doonayaa culbata almilxi qasacad midix ah qaybta saddexaad waxa weeye bikami alqamiis waa imise qamiisku waa shaarka bikami thawbu waa imise qamiisku kana waa qamiiska dheer bikami alkitaab waa imise kitaabku bikam ilmicdaf waa imisa koorhku bikam ilmucjam waa imisa qaamuusku qaybta afraad waxa weeye kitaabu alqiraa'ati haadaa kitaabu alqiraa'a kani waa kitaabkii akhriska haadaa kitaabu alqawaacid kana waa kitaabkii naxwaha haadaa dabaqu lbaydi kana waa dabaq iyo saxan beeda haadihi culbatu lmilxi tani waxa weeye qasacaddii milixda haadihi gurfatu nom tanna waa qolkii hurdada haadihi wajbat lfaduur waa cuntadii quraacda qaybta shamaanaadna waxa weeye aya mucjamin turiid qaamuuskaa doonaysaa waa kee aya qamiisin turiid shaarkaa doonaysaa waa kee aya thawbin turiid qamiiskaa doonaysaa waa kee aya qalamin turiid qalinkaa doonaysaa waa kee aya kitaabin turiid kitaabkaa doonaysaa waa kee aya masjidin turiid masaajidkaa doonaysaana waa kee yani wuxuu qaabkii erayadii laysugu xidhay laysu weydiinay su-aashiiyo jawaabtii ayaa mar walba lasoo koobaya qaybta lixaad waxa weeye almucjam uriidu waxaan doonayaa kiibuu ka jawaabaya uriidu almucjam alcarabiya waxaan doonayaa qaamuuska luqada carbeed fasiraya uriidu alqamiis alasraq shaarhka buluugga a ah baan doonayaa uriidu athawb alabyad qamiiska cad baan doonayaa uriidu alqalam alakhdar waxaan doonayaa qalinka ah, eh, doogada ah uriidu almasjid alxaraam masaajidka sharafta badan baan doonaya qaybta toddobaadna waxaa weeye alqamiisu bicishriina riyaalan shaarku waa labaatan riyaal athawbu bihalaaثiina riyaal qamiiskuna waa soddon riyaal alkitaabu biarbaciina riyaal kitaabkuna waa afartan riyaal almucjamu bikhamsiina riyaal qaamuuskuna waa konton riyaal almicdafu bisittiina riyaalan koorhkuna waa lixdan riyaal qaybta toddobaad sideedaadna waxa weeye wixii qofka laga doonayey almatluubu cishruuna riyaal waxaa la doonayaa inaad bixiso waxa weeye labaatan riyaal almatluubu halaaثuuna riyaal waxaa la doonayaa waxa weeye soddon riya soddon riyaal almadluubu arbaciina riyaal arbacuuna riyaal waa afartan riyaal waxaa lagaa doonayaa almadluubu khamsuuna riyaal waa kuwan horuu soo iibsaday un weeyaan dabeedna way saasay isu daba yaallaan waxaa dabeedna u dambaysa haadihi cishruuna riyaal oo markuu bixinayo waa tani waa labaatankii riyaal waa labaatan riyaal haadihi halaaثuuna riyaal tanna waxa weeye soddon riyaal haadihi arbacuuna riyaal tanna waa afartan riyaal haadihi khamsuuna riyaal waa markii uu iibsaday ee u dambaysay u bixinayey alaswaat wa fahmu lmasmuuc iminkana waxa weeye cododkii iyo oo la dhegaysanayo iyo wuxuu qofku dhegaystay oo uu fahmo awalan alaswaat cododkii baa haddana ugu horeeya da xarfu da'bay ayaa ku jirta erayadan atadriib alawal layliska koobaad istamic waaci intaad dhegaysato ku soo celi adduhru waa wakhtiga duhurka istayqid waa baraarugoo toos dahara wuu soo baxay dulmun waa madow wacda wuu waariyey erayadaasoo kale atadriib athaani istamic waacid haddana dhegayso oo ku soo celi dillan waa waxa yacni hawsha yar marka shaygaasi waa dillan ama dullan waa wax dhib yar oo fudud ama laylyan dillanna waa harhka dimaa'an waxa weeye xanuunku markuu qofka ku raaga dimaa baa la idhaha damaa'un waa oonka daafa wuu dedejiyey weeyaan daafa dalla wuu layliyamay ama wuu dulloobay ama wuu dhib yaraaday dallana wuu ahaaday shaygu darra wuu saydhay darra wuu jebiyey oo da weeye nadiirana waa mid digaya nadiirana waa ah mid mid kale la mid a oo masiil ah nadara wuu digey nadara wuu eegay sananduru waan digaynaa sananduru waan eegi doonaa tadliil waa layli ama wixii oo la layliyo ama la dhib yareeyo tadliilna waa hadhayn mundarina qaar loo digay weeye mundarinana waa qaar loo kaadiyey shadda waa mid gaar noqday shadda wuu dhibay weeye uu dhibay ladda wuu macaan yahay ladda wuu laasimay wuu joogteeyey fadakri buu noqday fada waa qofka dabeecadda adag bada xaaluhu yani bada wey arrintiisi baa xumaatay yani markuu qofku baahi iyo muuqaalkiisa ay basaasi ka muuqato badana waxa weeye wuxuu garaacay awtaar bahalahan laydhaa xarkahan la ydhaha misiga ee la garaaco weeye marka la garaacayo xaniid waa hilibka la shiilo xaniid ereyadaas oo kale atadriib athaalis layliska ama layliska saddexaadna istamci waacid dhegayso oo ku soo celi wadanantum dannasow waxaad u malayseen mala baa ilaahay dalla wejhu muswaddan wuxuu wejigiisa noqday mid madow wa huwa kadiimun waa murugaysan yahay wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu hum الظaalimiin kamaanaan gardarraan baa ilahay iyagaa ahaa kuwa gardaran ina shirka la dulmun cadiim gaalnimadu waa gardarro aada u weyn oo gef ballaadhan ah oo qofku ilaahay ka geliya hadduu gaalo walciyaadu billaah wanudkilhum dilan daliilan hadhaca ayaanu gelin doonaa waintadiruu innaa muntadiruun suga annana waan sugaynaaye waxay noqoto waid qaala luqmaan libnihi markuu ku yidhi luqmaan inankiisii wahuwa yaciduhu isagoo waaninaya yaa bunaya laa tushrik billaah inankaygiyow ilaahay cidna ha la simin ilaahnimadiisa iyo jiritaankiisa iyo keli ahaanshihiisa inuu cibaadada xaq u leeyahay cidna ha ku lamaanaynin oo ha barbar dhigin inna sharka barbardhigga iyo gaalnimada iyo in ilaahay cid lala simaa la dulmun gardarro weeye iyo gef qofku ka gelaya ilaahay oo cadiimun aadu weyn haddaba haaniyan fahmu lmasmuuc wixii la dhegaystay in la fahmo markaa markaad cajiradda ka dhegaysato ayaad waxaan ka jawaabaysaa kuwa halkan oo kale altadriib alawal istamic dhowayso ilalxiwaari wada sheekaysiga uma ajib cala alas'ila su'aalahan ka jawaab su-aasha lagu weydiiye waxa way markaad dhegaysata kadib weeyaane ilaa ayna yadhab axmed halkuu axmed tegayaa maadaa yuriidu axmed axmed muxuu doonayaa maadaa yuriidu alabu aabbuhu muxuu doonayaa kayfa yadhabu axmed ila almaktaba siduu ku tagaa axmed maktabadda eh, marka had yeeshee kayfa la had yeeshee lugta iyo baabuurka raaciddiisa iyo xaasaa loo isticmaalaa kayfa yadhab marka la leeyahy kam riyaalan yuriidu axmed in mise riyaal buu axmed doonayaa atadriibu thaani layliska labaad waxa weeye istamic ila alxiwaar tanna waa la dhegaysanaya cajaladda waxaad dhegaysataa wada sheekaysiga uma akmil alcibaaraat hadalladan dhammaystir yuriidu almushtari wuxuu doonayaa ka waxaysanaya dabaq baa halkaa ku qoran saxan buu doonayaa waxa ka dambeeya halkaa ku qor dabaqulbayd saxanka kabaadkii bi ayaa kuu qoran qiimuhu yahay sheeg yuriidu almushtari aydan culba wuxuu doonayaa qasacad waxay tahay sheeg culbatulbunni qasacadda bunka ahi bi ayuu ku qoray qiimaha markaa dhegaysta sheeg alkhubsu bi waa intaa lacagtii baa ku xigaysaa qiimahay tahay sheeg almaluub inta la doonaya marka laisu wada geeyo intay tahay markaa sheeg atadriib الثaaliث waxa wey leeliska saddexaad istamic ilى اlxiwaar sheekada wada sheekaysiga dhegayso uma akmil اcibaaraat hadalladan dhammaystir almicdaf koorhku b waa intaa qiimihiisu qiimaha sheeg markaad cajalada dhegaysato lowna اlmicdaf koorhka midabkiisu waxa weeye markaa sheeg adugu lowna اlqamiis shaarhka midabkiisu wuxuu yahay waxaad sheegaysaa markaad dhegaysto alqamiisu b waxa weeye shaarka qiimihiisu markaad dhegaystaad sheegaysaa lownu thawb midabka qamiisku waxa weeye marka aad dhegaystaad sheegaysaa athawbu b qamiisku waxa weeye qiimihiisu markaad dhegaystaad sheegaysaa almadluub inta la doonaya marka laisu geeyo riyaalan baalka dambe kugu qoran intay tahay markaa sheeg waa markaad dhegaysta cajalada kuwane atadriib araabic layliska afraad istamic ila alfiqra hadalkan isku xidhan ee cajaladda laga akhriyayo waa ka cajaladda dhegayso uma ajmac can asilati su-aalaan ka jawaab fiqrad baa jirta la akhriyayo cajaladda ku jirtay markaad dhegaysato su-aalahana lagaa weydiinayaaye dabeedna ka jawaab fii ayi jaamicatin yadrusu axmed jaamacadda uu wax ka dhigtay axmed waa tee ayna jaamicatu umilqura halkay ku taallaa jaamacadda la yidhahdo umilqura fii ayi kuliyatin yadrus kuliyadda uu dhigtaa jaamacadda guud ah haddaba facultiska la kala dhigtaa kuliyad ah kuliyadda uu dhigtaa waatii mataa yabdau alcaamu diraasiyu goor buu bilaabmayaa sanad dugsiyeedku sanadka waxbarashadu maadaa yuriidu axmed min almaktaba axmed maktabadda muxuu ka doonayaa bikami almucjam qaamuusku waa imisa bikam kitaabu alqawaacid waa imisa kitaabka naxwuhu bikam kitaabu alqiraa'a kitaabka akhrisku waa imisa kam riyaal almadluub imise riyaal weeye inta la doonaya marka la wada geeyo waxaan oo dhan imise tootalku ama majmuucu waa imisa atadriib alkalaam baa inoogu xiga alkalaam imkana waa hadalkii wixii oo lagu hadlayo atadriib alawal layliska koowaad waxaa weeye tabaadal isu'aala waljawaab weydiin iyo warcelin isweydaarsada maca zumalaa'ik adiyo saaxiibada kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran oo kale ugu hadla idinkuna waaxid da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi uriidu hawman anugu waxaan doonayaa qamiis maadaa turiid adigu maxaad doonaysaa daitinin ardaygii laad wuxuu idhi uriidu qamiisan anna shaar baan doonayaa maadaa turiid adigu maxaad doonaysaa buu kii saddexaad ku yidhi way isweydiinayaan daa talaata ardaygii saddexaadna wuxuu idhi uriidu nadaaratan anugu waxaan doonayaa muraayadii akhriska ee indhaha maadaa turiid adigu maxaad doonaysaa qaybta labaadna waxa weeye ba da waaxid baa yidhi uriidu alqamiis alazraq waxaan anigu doonayaa shaarka buluugga ahe ayu qamiisin turiid aduu shaarkaad doonaysaa waa kee ta itniin ardaygii leed uriidu alqamiisa alabyada anugu waxaan doonayaa qamiiska cad ayu qamiisin turiid aduu qamiiskaad doonaysaa waa kee waxau dabeedna yidhi alqamiis alaswada waxaan doonayaa qamiiska madow maadaa turiid baa la odhanayaa muxuu raacinayaa alqamiis alaxmar anna waxaan doonayaa qamiiska maxaa looga jeeda waa shaarka waxaan doonayaa alqamiis alaxmar shaarka casaankaa maadaa turiid aduu maxaa doonaysa buu kale kusii odhanaya wuxuu odhanaya isaguna alkamiis alasfara shaarka huruudda ah ayaan doonayaa ayuu odhanaya dabeedna atadriib athaani layliska labaad waxa weeye tabaadal ilxiwaara maca zamiilig isweydaarsada adiya saaxiibkaha wada sheekaysi kamaa fi lmithaal sida tusaalahan oo kale ka dhig almithaal daa waaxid ardaygii koowaad baa yidhi ahlan wasahlan soo dhowow aya khidma maxaan kugu qabtaa rasuul daatin uriidu qamiisan low samaxta waxaan doonayaa shaar haddii aada ogolaato da itniin da waaxid baa dabeedna yidhi ardaygii koobaad tafadal ilqamiis hoo shaarhka da itniin ardaygii laad wuxu uhi shukran waad mahadsan tahay haddaba sawba halkaa ku qoran oo qamiiska ah intaa in le ka sameeya oo waxaad tidhahdaa ahlan wasahlan soo dhowow aya khidma maxaan ku qabtaa uriidu qamiisan low samaxta hawban low samaxta waxaan doonayaa qamiis haddii aada ogolaato suu odhanaya tafadal eh, thawb hoo qamiiska suu odhanaya shukri waad mahadsantahay halkan qalan baa ku qoran intaa in la ka sameeye ahlan wasahlan soo dhowow aya khidma maxaan kuu qabtaa uriidu qalaman qalam baa doonayaa low samaxta haddaad ogolaato tafadal ilqalam hoo qalamka shukran waad mahadsantahay daftar baa halkan ku qoran intaa alla ka sameeye buu ku yidhi ahlan wasahlan soo dhowow aya khidma maxaan kuu qabtaa uriidu qalaman low samaxta waxaan doonayaa qalam haddii aad ogolaato tafadal ilqalam qalamka ho shukran waad mahadsan tahay dabeedna ha yidhaha ka kale mucjam ba halka qoran ahlan wasahlan ay khidma maxaan ku qabtaa uriidu mucjaman waxaan doonayaa eh, qaamuus eh, tafadal mucjam ho qaamuuska shukran waad mahadsan tahay intaa leeg dabeedna ka samey buuri atadriib athaalif waxa weeye layliska saddexaad tabaadal ilxawaara maca zamiilik isweydaarsada saaxiibka wada sheekaysi imikana kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye ta waaxid ardaygii koowaad baa yidhi maadaa turiid maxaad doonaysaa daytini wuxuu hi uriidu kitaab alqra waxaan doonaya kitaabka akhriska waaxid baa yidhi hal turiidu shay-an aakhar wax kale miyaad doonaysaa daytini wuxuu hi laa wa shukran maya waanad mahadsan tahay haddaba kitaab alqawaacid baa halkan ku qoran intaa in leekan sameey oo maxaad odhanaysaa arday hore maadaa turiid maxaad doonaysaa wuxuu odhanaya uriidu kitaab alqawaacid waxaan doonaya kitaabkii qawaacidka hal turiidu shay-an aakhar wax kale miyaad doonaysaa laa buu odhanaya wa shukran waanad mahadsan tahay tan kale waxa weeye maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu طaبq albayd waxaan doonaya saxan beeda ayaan doonaya hal turiidu shay aakhar wax kale miyaad doonaysaa laa washukran waanad mahadsantahay halkan culbat baa ku qoran qasacad milixa maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu culbat waxaan doonayaa qasacadda milixda hal turiidu shay aakhar wax kale miyaad doonaysaa laa washukran mma doonaya wax kale waad mahadsan tahay <coughs> wajbat alqadaab halkan ku qoran eh, maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu wajbat alqadaa cuntadii qadadaan doonayaa hal turiidu shayan aakhar wax kale miyaa doonaysaa laa maya wa shukra waanad mahadsan tahay atadriib araabic layliska afraad waxa weeye tabaadar ilxiwaara maca zamiili kama fi lmithaal waxaas isweydaarsataan adiyo saaxiibkaa wadawada sheekaysi sida tusaalahan oo kale ah almithaal tusaale waxa wey da waxad ardayg war wuxuu hi uriidu samakan kalluun baan doonayaa daytinin baa wamaadaa turiidu aydan maxaa kale doonaysaa Eh, waaxid baa yihi uriidu dajaajan digaagna waan doonayaa waa digaag marka saale waa hilibka inta badan hilibka yani kalluunka hilibka kalluunka hilibka digaaga daitini wuxuu yihi almadlubu hamaanuuna riyaal waxaa la doonaya ee lagaa doonaya waa siddeetan riyaal bay isla noqonaysaa taa waaxid baa yihi tafadal hoo haadihii hamaanuuna riyaalan waa tan eh, siddeetankii riyaal halkan waxaa qoran khaya khiyaaran iyo basaran iyo iyo rabaceena riyaal intaasaa ku qoran sidaasoo kale ka dhig bule waxaa tidhahdaa wuxuu odhan uriidu khiyaaran wa basalan buu odhanay waxaan doonayaa khiyaar waa khudrad nooc ka mid ah iyo iyo basal baan doonaya markaasuu odhanaya wamaadaa turiidu aydan wax kale halkaa wamaadaa turiidiina baa inoogu qorreyd waa gabadh wamaadaa turiidiina aydan waxa kale doonaysaa waa maxay wax kale miyaad doonaysaa markaasaa odhanaysaa uriidu sukaran wa shaayan m wax kale miyaad doonaysaa buuri dabeedna waxaa intaasun unbaa taa hore ku qoran uriidu khiyaaran wa basalan ayaan doonayaa markaasuu odhanaya almadluubu halaaثuun cishruuna riyaalan labaatan riyaal baa lagaa doonayaa markaasa tafadal haadihi cishruuna riyaalan waa kun labaatankii riyaal sukaran washaayan ba halkaa inooga qoran wuxuu odhanayaa ma uriidu sukaran washaayan waxaan doonayaa sonkor iyo shah ayaan doonayaa dabeedna tafadal haadaa haadaa huwa sokor wa shaay waa kan sokortiiyo shaahi tafadal bood odhanayaa haadihi situuna riyaalan waa lixdankii riyaalaho baydan waa milxan baa halkan ku qoran baydan iyo milxan uriidu baydan wa milxan baan doonaya ay odhanaya ama haddii labadan la kala qaado waxaa la odhan karaa uriidu baydan waxaan doonayaa bayd wamaadaa turiidiina ayda maxaa kale doonaysaa uriidu milxan milixna waan doonaya su odhanayaa almaطluub halaaثuuna riyaalan waxa lagaa doonaya waa soddon riyaal s odhanayaa tafadal haadihi halaaثuuna riyaalan soddonkii riyaal waa kuwan laxman iyo urusan baa halkan ku qoran waxaa dabeedna ay noqonaysaa markuu su-aal laga dhigayo uriidu laxman hilib baan doonaya wamaadaa turiidiina aydan maxaa kale doonaysaa uriidu urzan bariis baan doonayaa almadluubu sabcuuna riyaal inta lagaa doonay waa toddobaatan riyaal tafadal dabeedna uu odhanayaa haadihi riyaalan haadihi sabcuuna riyaalan waa kun toddobaatankii riyaal atadriib alkhaamis layliska shanaad waxa weeye ajri waxaad samaysaa xiwaaran wada sheekaysi maca zamiilika saaxiibkaa wada sheekaysi la samee xawla suurati sawirada halkan ku qoran ee halkan ku yaala waa maktabad baa halkan sawirkeedu yaallaa wada sheekaysi ka sameeya oo ka wada sheekaysta maktabaddaas oo kale atadriibu saadis ajiri waxaad samaysaa xawaaran wada sheekaysi maca zamiilika adiga saaxiibka xabla suura sawirkan halkan yaala iyadana waxaad ka samaysaan wada sheekaysi sawiradaa hoosta ku qoran ka sameeya wada sheekaysi atadriibu saabic ajri xiwaaran maca zamiilika xawla asuura haddana sawirada halkan waa meeshii dharka iyo waxaa laga kala iibsanayay iyadana waxaad ka samaysaan wada sheekaysi alqira'atu walkitaabatu iminkana waa qoraal iyo akhris iyo qoraal awalan alqira'a waxaan ku horayna akhriska atadriib waxa weeye alwaa alawal tadriibka koobaad iqra alfiqra hadalka intaa isku xidhan ee isku go-an baa la idhaha fiqra intaa tuduca ee isku xidhan waxaad akri tuduca uma ajib can asilati su-aalahan ka jawaab maaliku ninka la yidhaha dahaba ila suuq suuqii buu tegey huwa isagu al'aan waktigan iminka la joogo fii qismi اlathwaab wuxuu joogaa qaybta qamiisyada ayuu joogaa haadihi ahwaab jamiilaة jidda waa qamiisye aad u qurux badan tani haadaa kani hawb asraq kani waa qamiis buluug ah wahaadaa hawbun abyad kanna waa qamiis cad wahaadaa hawbun asfar kanna waa qamiis huruud ah athawb اlasraq qamiiska huruud buluugga ahi bisabciina riyaal waa toddobaatan riyaal wathawb اlabyad qamiiska cadina bitisciin waa riyaalan waa sagaashan riyaal wathawb اlasfar qamiiska huruudda ahina bialaaiina riyaalan waa soddon riyaal maadaa yuriidu maalik maalik muxuu doonayaa laa yuriidu athawb alabyad ma doonayo qamiiska cad athawb alabyad bitisciina riyaal qamiiska caddi waa sagaashan riyaal haadaa kaiirunkaasi wuu badan yahay qiimihiisu jiddan aad iyo aad buu qiimahaasi u badan yahay maalig yuriiddu wuxuu doonayaa athawb alasfar qamiiska huruudda ah athawb alasfar bialaaiina riyaal waxa weeye waa soddon riyaal ayna maalik alaan halkuu joogaa fi suuq ila suuq ama fi suuq fi suuq buu joogaa suuq buu joogaa bikami thawb alabyad waa bise qamiiska cadde bitisciina riyaal waa sagaashan riyaal bikami thawb alasraq waa imisa qamiiska muxuu ahaa buluuga ah bisabciina riyaal waa toddobaatan riyaal bikami thawb alasfar waa imisa qamiiska huruudda ah bialaaiina riyaal waa soddon riyaal maadaa yuriidu maalik maalik muxuu doonayaa yuriidu athawba wuxuu doonayaa maalik athawb alabyad athawb alasraq ayuu doonayaa athawb alasraq buu doonayaa athawb alasfar athawb alasfar buu doonayaa maya wuxuu doonayaa qamiiska huruudda ah atadriib الثاني اقرأ الفقرة tudu can akri ثuma أjib can asilati intan hadalka isku xidhan horta akri marka hore dabeedna su-aalaha ka dambeeya ka jawaab raashid ninka la yidhaha yadhabu ila suuq suuquu tegayaa raashidu yuriidu qamiisan shaar buu doonayaa haadaakani qismu lqums qumsaan waa qaybtii shaararka haadihi qumsaanu jamiilatun waa shaarar qurux badan haadaa qamiisun abyad kani waa shaadh cad wa haadaa qamiisun asfar kanna waa shaadh huruud ah wa haadaa qamiisun axmar kanna waa shaadh casaana alqamiisu alabyad bicishina riyaalan shaadhka caddi waxa weeyaan labaatan riyaal waalqamiisu alasfar bialaaiina riyaalan ka huruudihina waa soddon riyaal waalqamiisu alaxmar ee shaarka casaanka ahina biarbaciina riyaalan waxa weeye afartan riyaal raashid yuriidu wuxuu doonayaa alqamiis alabyad shaarka cad buu doonayaa raashidun raashid yuxibu lowna alabyad wuxuu jecelyahay midabka caddaanka ah walaa yuxibu lowna alaxmar midabka casaanka ama ah jecla ilaa ayna yadhabu raashid xagguu tegayaa ila suuq suuqii buu tegayaa maadaa yuriidu raashid muxuu doonayaa yuriidu qamiisan qamiis buu doonayaa bikami alqamiisu alabyad waa imisa qamiiska caddi bicishirna riyaalan waa labaatan rayaal bikamil qamiis asfar waa imisa qamiiska huruudda ahi waa imisa waxa weeye qamiiska huruudda ahina waa bialaaiina riyaal waa soddon riyaal bikamil qamiis axmar waa imisa shaarka casaanka ah biarbaciina riyaala waa afartan riyaal bikam qamiis raashid qamiiska raashid waa imisa isagu wuxuu doonayaa waxa weyaan bicishriina riyaalan ka caddaankaa buu doonayey ka caddaankiina wuxuu ahaa labaatan riyaal buu ahaa atadriib haali layliska saddexaad iqra' ilfiqra tudcan iyo hadalkan isku xidhan akhri uma akbir ilcibaaraat dabeella hadallada kala dhiman dhammaystir marka dambe adug alusratu qoysku waa aabbaha iyo hooyadii carruurta taskunu waxay degayiin al'aana iminka fii shaqatin jadiida shaqad cusub bay degayiin waa dhowr qoloo isku xidhan Eh, alusratu turiidu waxay doonaysaa bacd alasaas saabaanka iyo agabka guriga lagu isticmaalo in ka mida bay doonayaan yadhabu zawju wuxuu tegey ninkii reerka eh, ka mas-uulkaha wazawjatu iyo xaaskiisii gabadhiisii ilaa qismi alasaas qaybta lagu iibiyo saabaanka oo marka meeshu ay tahay meelu weyn oo wax walba iibisa qaybay leeda kala duwan dabeedna waxay tageen qaybtii alaabta lagu iibinaya guryaha haadaa asaasun jamiilun jiddan kani waa saabaan iyo alaab aad u qurux badan maadaa turiidu اlusra qoysku maxay doonaysaa inay soo iibsadaan turiiddu waxay doonaysaa qoysku inay soo iibsadaan fallaajatan tallaajada wax qaboojisa wa furnan moofada ama mishiinka cuntada lagu kariyo wa sakhaanan hiitarka biyaha kuleeliya wa tilfaasan t v tadacu zawjatu waxay dhigtay gabadhii xaaska ahayd ahallaajata ee tallaajadii walfurna iyo moofadii cuntada lagu karinaya ama mashiinka cuntada filmadbakh bay dhigtay oo halkaasaa dala dhigaa labadaa wa astakhaan waxay dhigtay hiitarkii biyaha kulilinayena filxamaam xamaamka ayay dhigtay wa waxay dhigtay dhigaysaa atilfaaz t v-gana qurfati nom qolka hurdada ashaqatu alaan haddaba shaqadii iyo rugtii la deganaa jamiilatun jiddan markiisaa loo qalabeeyey aad bay u qurux badan tahay imaka haddaba waxyaabahan dhammaystir akmil dhammaystir waaxid alusra taskunu fii shaqatin jadiida waad markaa qoraysa taskunu fii baa kuu qoran waxaad ku daraysaa shaqatin jadiida waxay degan tahay rog cusub ayay iminka degan yihiin turiidu alusratu bacda baa qoran marka waa bacd alasaas saabaanka guriga la dhigo qaar ka mid a ayay doonaysaa asaas baad kubuuxinaysaa hiya turiidu waxay doonaysaa iyadu waa usradii maxay doonaysaa Eh, waxay doonaysaa waxaa halkan qoran waa saas daba yaalla hallaajatan ayay doonaysaa qaboojiyihii iyo wa furnan kariyihii iyo wa sakhaanan kulayliyihii iyo wa tilfaasan kii wax ku tusayey ayay doonaysaa tadacu zawjatu zawjadu waxay dhigtaa dhigaysaa ahallaajata waxay dhigaysaa fi lmadbakh ayaa iyada la dhigaa oo madbakh baad gelinaysaa wa tadacu waxay dhigaysaa eh, asakhaan kulayliyaha biyaha kulayliya diiriya في الxamaam xamaamkay dhigaysaa في الxamaam baad markaa waxaad odhanaysaa watadacu الsakhaan baad halkaa markaa gelinaysa meesha banaan waad arkaysaa watadacu tilfaaza tusaha wax ku tusaa waxay dhigaysaa fii baa halkaa ku qoran fii غurfati nom bay markaa noqonaysaa qolka ee hurdada ashaqatu baa qoran alaan jiddan meel baa bannaan meesha maxaad ku buuxinaysaa alshaqatu rugtii la deganaa alaana imika jamiilatu baa marka ad gelinaysa oo qurux badansa jiddan aad iyo aad atadriib araabic waxa weeye layliska afraad iqra' ilfiqra iminkana aqri waxaad aqridaa tudu canis ku xidhan uma ajib cala alas'alati su-aalaha dabeedna ku jira ee lagaa weydiinaya ka jawaab alusratu tadhabu ila suuq waxay tegayaan qoysku wada socdaa waxay tegayaan suuqa yowma alkhamiis maalinta khamiista fi lmasaa'i galabtii bay tegayaan litasawuqi si ay u soo dukaamaystaan ama usoo wax u soo iibsadaan oo suuqa uga soo gataan waxay doonayaan alusratu tadhabu ila asuuq ayay tegaysaa qoysku waxay tegayaan suuqa waxay ku tegayaan bisayaara baabuur ayay kaxaysanayaan waa baabuurta yara tagaa waxay la midkaa alummu hooyadu turiidu samakan waxay doonaysaa hilibka kalluunka wa baydan beedna way doonaysaa wadamaatim inay soo iibisay doonaysaa walabu aabbuhuna yuriidu saxiifatan wuxuu doonaya soo iibsay jariidad jariidada yani la akhristo wa kitaaban iyo kitaab buu isna doonaya walibnu inankuna yuriidu qalaman isna qalin buu soo iibsanayaa walbintu inantuna waa reerkii iyo xaaskii turiidu daftaran buug bay doonaysaa inantuna asamaku biarbaciin riyaalan samanka waxaa la siiyaa kalluunka afartan riyaal baa la siiyaa waalbaydu bisabcati riyaalaatin beedkuna waa toddoba riyaal watamaatim tamaandhaduna bikhamsati bikhamsati riyaalaatin waa shan riyaal wasaxiifatu biriyaalin waaxidin shiriraduna waa riyaal keliya walkitaabuna bicishriina riyaal wa labaatan riyaal waalqalamu qalamkuna bialaaa bihalaaثi riyaalaat waa saddex riyaal wadaftaru buuguna biarbacati riyaalaatin waa afar riyaal almadluub waxaa la doonaya marka la isu geeyo tootalka hamaanuuna riyaalan waa siddeetan riyaal mataa tadhabu اlusratu ila الsuuq goormay tegaysaa qoyskan wada socdaa iyo xaaskani goormay suuqa tegayaan yowma alkhamiis bay tegayaan fii ayi waqtin tadhab waqtigay tegayaan waa waqtigee filmasa waa galabtii kayfa tadhabu ila suuq siday ku tegayaan waa sidee bisayaara baabuur bay ku tegayaan maadaa turiidu lum hooyadu maxay doonaysaa waxay hooyadu doon wa baydan wa damaadin bay doonaysaa maadaa yuriidu alab aabbuhu muxuu doonayaa yuriidu saxiifatan wa kitaaban shiradiiyo kitaab buu soo iibsanayaa maadaa yuriidu libnu inankuna muxuu suuqa ka doonayaa oo uu soo iibsanayaa yuriidu qalaman isna qalin buu doonayaa maadaa turiidu lbintu inantu maxay doonaysaa turiidu waxay doonaysaa daftaran buug bay soo iibsanaysaa bikami samak waa imisa kalluunku biarbaciina riyaalan weeye bikami lbayd waa imisa baydku bisabcati riyaalaatin waa toddoba riyaal bikam adaftar waa imisa buuguna biarbacati riyaalaatin waa afar riyaal atadriibu alawal haaniyan haaniyan alkitaabatu marka labaadna waa qoraal iminkana qoraalkii baan qaadanaynaa atadriib alawal markaa layliska koowaad sil bayna alxuruufi xuruuftan isku xidh waa xuruuf googo-an isku dar oo isku qor litusbixa si ay u noqoto kelimatan kelimad bay noqonaysaa marka isku daro kama fi lmithaal sidaa tusaalaan ku qoran halka horeyse maxaa qoran almithaal miim cayn jiim miim haddana wuu isku daray markaa mucjam buu haddaba qoray tusaalaha aan kusiye ka wada qayb qaado oo kuwaasoo kale ka dhig halkan maxaa ku qoran daal iyo fa iyo ta iyo ra daftar buu noqonaya marka la xidho halkan maxaa ku qoran qaaf iyo laam iyo miim isku xidh oo muxuu noqonaya qalam halkan maxaa ku qoran qaal qaaf iyo miim iyo ya iyo saad muxuu noqonaya hadii la isku xidho qamiis shaar buu noqonaya halkana maxaa ku qoran sa iyo wow iyo ba isku xidho muxuu noqonayaa thawb wuxuu noqonayaa maro halkan maxaa ku qoran ba iyo saad iyo eh, muxuu ahaa iyo laam haddii la isku xidho muxuu noqonayaa basalun ayuu noqonayaa basal eh, halkan maxaa qoran siin iyo kaaf iyo ra haddii la isku xidho muxuu noqonayaa sukarun buu noqonayaa sukarun atadriib thani ratib alxuruuf isku hagaaji xuruufta uma sil baynahaa markaad isku hagaajisa haddana xidhiiri litusbixa kelimatan kamaa fi lmithaal si ay u noqoto eh, tusaale ay u noqoto maxay kelmad sidaa tusaalahan ku qornay imarkaa muxuu qoray waa jiim iyo daal iyo jiim kale dabeedna isku hagaaji marka hore saa isu garba dhig oo waxaad ka dhigtaa daal iyo jiim iyo alif iyo jiim dajaaj buu markaa noqonaya markaas la isku hagaajiyo kuwa dambana saa isugu wada hagaaji oo waxay noqonayaan kuwa lamidaba ay noqon doonaan iyaguna التدريب الثالث tusaalaha saddexaad waxa weeye leelka saddexaad waxa weeye uktub alkalimaat qor kelmadaha taxta suwari suuradaha ku hoos qor sawirka kamaa fi lmithaal sida tusaalaan ku qoran halkaa imika maxaa ku qoran halkaa waxaa ku qoran qamiis oo shaar ah kuwa kalena ku hoos qor tiflun yacni inan yar halkaasuu ku qoran yahay kan gaarkaa ah ku qor gaarka u sawiran gaarka u sawiran atfaal waxaad ku qortaa carruurtaa badan ee halkaa ku sawiran thawbun waxaad ku hoos qortaa qamiiskaa dheeree gaarka u qoran ku hoos qor qumsaan baa waxaa qoran thawb baa halkaa ku qoran qumsaan baa qoran qumsaanka waxaad ku qortaa shaararka badan halkaa afartee ku qoran halkana adbaad waxaa qoran muxuu ahaa bilaydho ama suxuun kuwa halkaa rasaysan ku qor ku hoos qor <coughs> ahwaab kamiisyaa qoran afarta halkaa safan ku hoos qor kamiisun waa kaa ku hoos qoran kolka horeba isaga shaarkaa ku hoos qor dabaqun saxan baa halkaa ku qoran keliya kaa gaarkee kuwa kala goonidee gaarka uga yaalla ku hoos qor <coughs> atadriib alraabic waxaa weeye laylaska afraad sil waxaad xidhiidhsaa bayna kulli kelimatayni laba kelmadood oo walba isku xidh oo kuwa meeshan ku jira ah litusbixa tacbiiran litusbixa tacbiir labadaa erey waxay noqonayaan hadal bay markaa noqonayaan dhamaystiran kamaa fi lmithaal Eh, markaad isku xidho dabeedna aggan walaana uktub tacbiiraad hadalladan soo bixi doono xaggan ku qor buu ku leeyay laymankaa lagu jeexay ku qor marka halkaa muxuu ku qoray aya khidma labadaa isagaa isku xidha tusaalu sheegiga waa taa aya khidma maxaan kuu qabtaa halkaa waxaad qabataa min fadlikaba mintaa maxaa lagu qoraya min fadlika baa lagu xidhaya halka culba qasacad baa ku qoran milixda awgee waxaad tahdaa culbatu milxande dabeedna halkan ku wada qor buu ku le markaad isku xidhana xagga dambe ku wada qor halkaa dabaq baa ku qoran ka afraad halka dambena waxaa ku qoran beyd labada horta isla doona dabaq beyd ee saxan beeda dabeedna halkan dambe ku wada qor halkaa kitaab baa ku qoran kitaabkaa alqira'a la doono xataa kitaabu alqira'a kitaabka akhriska dabeedna xagga dambe ku wada qor halkaa almucjam baa ku qoran alcarabiyada halkaa taalla ku qor dabeedna xagga dambe ku wada qor iyagoo iswata xaggaa lagu baniyay ku qor <coughs> atadriib alkhaamis <coughs> layliska shanaad waxa weeye ratib alkelimaat erayadan isku hagaaji litusbixa si ay u noqoto jumlatan si ay u noqoto hadal jumle ah kamaa fi lmithaal sida tusaalaan ku qoran almithaal waxa weeye alqiraa'atu haadaa kitaab saasaa qoran dabeed waxaa la qoraya haadaa kitaabu lqiraa'ati baa la qoraya kani waa kitaabkii akhriska ka kood waxa weeye almilx culba uriid saasaa qoran mar waxaa taa uriidu culbata almilx waxaan doonaya qasacad milixa ama qardaas milixa halkan waxaa qoran aydan maadaa turiidiin baa qoran markaa isku hagaaji waxaa tahdaa maadaa turiidiina aydan maxaa kale doonaysaan gabadh buu markaa la hadlaya alqumsaan qismu haadaa baa qoran waxaad isku tidhaahdaa haadaa qismu alqumsaan qaybtan waa qaybtii shaararka jamiilatun ahwaab ladayna saasaa qoran imika isku hagaaji waxaad tidhahdaa ladaynaa ahwaabun jamiilatun waxaanu haynaa khamiisiyo qurux badan alabyad alabyad aluriid saasaa qoran isku hagaaji waxaa tahdaa uriidu athawb alabyad waxaan doonayaa khamiiska cad atadriib asaadis imla alfaraaq mima bayna alqawsayni kama fi lmithaal imika waxaad samaysaa meelaha bannaan buuxi waxaad ku buuxiysaa labada qaws labada kelmadooda ku jira mid qaado almithaal sida kamaa fi lmithaal sida tusaalahan haadaa kitaabu lqira'a baa halkan ku qoran kan waa kitaabkii akhriska maxaa halkaa ku wada jira almucjam oo ah mucjamkii oo ahaa maxaa qaamuuskii alqiraa'a dabeedna qiraa'adii baa la qaatay oo ad arkaysaaye labadaa mid ka qaado sida kuwa dambe oo mid uun meesha geli alqamiis bicishriina diinaaran iyo hawban baama qoran keebaad qaadanaysaa markaa diinaar maxaad odhanaysaa alqamiisu bcishriina dinaaran waa labaatan dinaar haada huwa alqamiis markaa malaabis baa xagga dambe ku qoranya alasraq keebaad ku buuxinaysaa meesha alasraq baad qaadanaysaa haada huwa alqamiis alasraq kani waa shaarkii buluugga ahaa laday ladaya waxaan hayaa hamaanuuna diflan baa xagga dambe ku qoran siddeetan ilmood riyaalan labada keebaad qaadanaysaa dee riyaalkaad qaadanaysaa siddeetan ilmood inta badan lama haye ladaya hamaanuuna riyaal waxaan hayaa siddeetan riyaal adrusu fii kuliyati baa halkaa ku qoran almadrasati halkay ku qoran tahay adibi baa halkan ku qoran keebaad labada qaadanaysaa adibi adrusu waxaan wax ka dhigtaa fii kuliyati dibi baan wax ka dhigtaa alikhtibaaraat imtixaanadu fii shahri ayaa halkaa ku qoran alcudla baa halkanna ku qoran waa fasaxa halkana rabadaan baa ku qoran keebaynu qaadanaynaa fii cud fii shahri rabadaan bisha rabadaan alwaxdat alcaashira imanka waxaynu qaadanaynaa jabtarka ama qaybta tobnaad aljawi waxaan ka hadlaynaa imanka jawiga iyo hawada iyo cimilada cimiladu say kolba tahay ayay ka hadlaysaa waxdadaas alxiwaaru alawal wada sheekaysiga koobaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi azawjatu gabadhii baa tidhi kayfa aljawu fi alkhaarij waa sidee hawadu xagga dibadda gurigay ku jirtaa markaa iyadu markaa dibaddu waa sidee ma roob baa da'aya ma dabayl baa dhacaysa ma kulayl baa ma qabowbaa ma dheda waxaasoo dham waxay keenaan waa jawiga la sheegaya ka wada mid yihiin azawji uhi asamaau tamduru alaan waa jawigii iminka cirku wuu da'ayaa haadaa faslu khariif iminka waa waktigii dayrta oo wakti roobaad oo wuu da'ayaa azawjad waxay tidhi hawbuka mubtalun maradaadu weyqo qamiiskaagu waa qamiiskii qamiiskaagu wuu qoyan yahay ayna almicطaf halkuu koorhkii yaallaa azawju wuxuu yihi taragtuhu fi sharika shirkaddii aan ka shaqaynaya baad kaga imid koorhkii azawjat waxay tidhi wa ayna almidalla oo dallaayadiina meeday adigan qoyay azawju wuxuu ihi taragtuhaa fi sayaara baabuurkaan kaga imid azawjat waxay tidhi ishrab haada shaaya haddaba shaahan cad huwa daafiun shaahu wuu diiran yahay wuuna ku diiranayaabay ka dhigan tahay azawju wuxuu yihi baaraka allaahu fiiki allah ku barakeeyo haddaad saa diirana siisay azawjatu waxay tihi gabadhii hal nadhabu ila suuq alaan iminka suuqa ma tagnaa azawju ninku wuxuu yihi almaau kaiirun biyahaa badan jiddan aad fi xagga dibadda daad badan baa iminka maraya waqtigan oo lama mari karo azawjatu azawju eh, ninkii waxa uu yidhi eh, azawjatu waxay tihi gabadhii maadaa nafcal maxaan haddaba yeellaa haddii daasku badan la bixi karay azawj wuxuu nabqa alleylata fi lbeyt caawa gurigaynu iska joogaynaayo caawa suuq tegi kari mayno azawjatu gabadh waxay tidhi wanadhabu qadan ilaa suuq baraynu tegaynaa markaa suuqa in sha allah haddii alla yidhaha azawju ninki wuxuu ihi haadihi fikratun tayibatun taasi waa talo wanaagsan taasi waa talo wanaagsan inaynu berri haddii dhulku kawawaadho oo roobku qaado inaynu tagno alxiwaaru haani xiwaarka labaad undur eeg waxaan muuqda wastamic dhegayso waacid ku celiyo aadna dabeedna akhri xasaan ninka wuxu uhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina ahaatay yaa badru badrow ana xasaan anugu xasaan baanahay atakallamu min london waxaan ka soo hadlayaa london marka waa itisaal imika waa telefoonaa lagu hadlaya ayaan ayaan ka soo hadlayaa bedr baan calaykum asalaam nabadgelyo dushiina ha ahaato ahlan wa sahlan soo dhowow yaa xasaan xasaanow bedrun wuxuu yihi kayfa aljawu fi london waa sidee cimiladu london oo dalka aad joogto waa sidee waa ingiriiskii xasaan baa yidhi aljawu baaridun cimiladu aad bay u qabow tahay qabow yani jawigu waxyaaba badan buu koobaaye fii london london waa qabow haadaa faslu shitaa iminka waktigii jiilaalka xilligii jiilaalkaa lagu jiraa dabeedna waa qabow badrin wuxuu ihi kam darajatu lxaraarati fii london heerka heer kulka heer kulku halkuu marayaa london xasaan ba wuxuu ihi taxta sifr sifr baa eber baaba ka hooseeyaaba xasaan wuxuu kayfa aljawu fi riyaad ayuu weydiiyey riyaad oo xaggii sacuudiga ah. jawigeedu waa sidee ama waa maxay cimiladu bedel wuxuu yihi kaana aljawu xaaran aad buu u qabow yahay u kulul yahay way kala duwanyiin taana aad buu qabow yahay tana aad buu kulul yahay wa huwa alaana muctadil kaana jaw kaana aljawu xaaran markii hore aad buu u kululaa buu markii hore aad buu u kululaa wa huwa alaana muctadil wa huwa jawigu alaana iminka muctadil waa iska dhexdhexaad iminka laakiin kuleyl badan baanu soo maray buu leeyahy xasaan wuxuu ihi kam darajat اlxaraarati fi riyaad heerkulka halkuu marayaa riyaad beder wuxuu yihi darajat اlxaraarati cishruun waxaa maraysaa iminka heerkulku waa labaatan ayuu joogaa dikri yacni xasaan baa wuxuu idhi hal sataqdi alcutlata fii london ma waxaad ku dhammaysan doontaa waktiga fasaxa london beder wuxuu ihi laa maya saaqdiihaa fii tunis tunis baan ku qaadan doonaa insha allah haddaa la dha yani waa meel qabow o lama joogi kare fasax waan ka tegaya alxiwaaru haali wada sheekaysigan saddexaad undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi khaalid wuxuu yidhi aljawu muctadilun haadihi alayaam maalmahan e, cimiladu waa dhexdhexaad oo qabowguna ma badna kuleelkuna ma badna waa lagu noolaan karaa xaazim wuxuu yidhi haadaa faslu rabiic xilligan waa xilligii guga ee noqonaya jawigu dhexdhexaad khaalid ba wuxu yidhi alxamdu lilah ilaah baa mahadle dahaba asayfu wuu tegey xagaagii wa dahaba alxaru kuleelkiina wuu tegey xaasim baa wuxuu idhi wa dahaba shitaaw jilaalkiina wuu tegey wa dahaba albardu qabowgiina wuu tegey isaguna oo wuu raacay mid xagaagiina waa kuleel qabowguna waa jilaalkii labadiiba way tegeen khaalid wuxuu idhi ayna sanaqdii acudlata alasbuuc halkaynu ku soo dhammaysanaynaa fasaxa wiigga xaasim wuxu nadhabu ila shaati xeeliga badda ayaynu tegaynaa Eh, ayaynu tegaynaa qaad wuxu ashaadiu baciidu wuu fog yahay eh, xeeliga baddu ama xeebtu badda xeeligeedu wuu fog yahay nadhab ila albari waxaan u baxaynaa miyiga iyo banaankaan tegaynaa xagga miyiga banaanada xaasim wuxuu yihi haadihi fikratun tayiba waa talo wanaagsan taasi nadhab ila albar waxaan tegaynaa banaankaan u baxaynaa oo magaaladaynu ka baxaynaa iyo culayskeeda eh, jawigeedan culus khaalid wuxuu yihi sa uxdiru alkhayma anaa keenaya taandhada wasajaadata iyo roogga aynu goglanayno anigaa keenaya xaasimna wuxuu idhi soo xutir acaama washaraab anna waxaan keenayaa cuntada iyo cabidda waxaynu u baahana intaynu halkaa joogno qaalid wuxu uhi usratii sataxduru macii aniga waxay soo raacaysaa qoyskaygi iyo xaaskaygii baa ila soconaya xaasimna wuxuu idhi usratii sataxduru macii aydan anigana qoyskaygu iyo xaaskaygu way ila soconayaan anigana almufradaad erayada meesha inoogu jira ayaynu horta soo qaadanaynaa kolka u horraysa almufradaat alcardu soo bandhigi undur eeg wastamic dhegayso oo waacid ku celi erayada aynu ka faa'iidaysanay maxaa ka mid waxdadan faslu sayf xilliga xagaaga faslu khariif xilliga dayrta faslu shitaa xilliga jiilaalka faslu rabiic xilliga guga xaarun waa mid kulul baaridun waa mid qabow muctadilun waa mid dhexdhexaada daafi'un waa mid diiran asamaa cerka darajatu alxaraara heerkulka taxta sifr eber bay ka hoosaysaa tumdiru way da'aysaa mubtallun wuu qoyan yahay khaymatun taandho yaxduru wuu imanayaa yuxdiru wuu keenayaa waa kala laba yaxduru wuu imanayaa yuxdiru wuu keenayaa albar waa bannaanka iyo miyiga yatakalam wuu hadlayaa ashaati waa xeeliga iyo badda qarkeeda erayadaas waa kuwaynu ku soo xewaarkan atadriib waxaan ujeedaa aynu ku baranayha xiwaaraadka atadriib alawal haddaba layliska koowaad undur ila suura sawirka eeg uma adkur isma alfasli waxaad dabeedna sheegtaa magaca fasalka halkaa waxaa kugu qoran yacnii wixii aad ku garanaysay sawirrada ayaa kugu qoran sawirkaa geeda iyo dhan iyo waxbaad arkaysaa marka xilliga joog la joogo sheeg markaad ubaxa ay eegto waxaad garanaysaa in la joogo faslu rabiici oo kale sidaa u sheeg buu ku leeyahy atadriib الثaanي ratib maa yeli isku hagaaji waxaan soo socda min alaqali ilى alakar xagga yar ka bilow oo xagga badan u soco biwadci اlarqaam adigoo dhigaya nambaro fi lmurabacaat afar geeslayaasha halkaa maxaa qoran sanatun sanatun usbuucun yowmun shahrun saasa imika u qoran tahay haddaba xagga yar ka bilow xagga sare u soco buu ku yuri maxaa u yar intan oo dhan yowm baa u yar oo maalinah maxaad ku xusinaysaa usbuuc oo wiigiah maxaad ku xusinaysaa shahrun oo bishiah maxaad ku xusinaysaa sanatun oo sanadkiia taasaa u badan atadriib haalis laliska saddexaad sil bayna kulli kelimatayni laba eray oo walba isku xidh litusbixaa see u sameeyaan tacbiiran hadal macno samaynaya kamaa fi lmithaal sida tusaalaan ku qoran alxamdu ba halkaa ku qoran dabeedna uu isku xidhay isagu lilaahi buu yidhi markaasuu macno samaynaya labadaa eray isla doono waxaad dabeedna tidhaahdaa faslu shitaa dabeedna qor faslu shitaa xilliga jiilaalka fasliga shitaaga ku xidh halkaa darajaa kuu qoran xaraarada u gee darajatulxaraarati dheh halkan taxtibaa kuu qoran halkaa asifir ku dar oo waxaa taxta sifr hadalku hadii laisku daro muxuu noqonayaa alxamdu ilaah baa mahad lehe faslu shitaa xilliga qabo jiilaalka darajatulxaraarati heerkulku taxta sifr sifrna wuu ka hooseeya التdريب الرaaبع layliska afraad sil bayna الكelimaat erayada xidhiidhi alatii baynahaa calaaqaة erayada xidhiidhka leh ee macnahoodu isku dhow yahay kamaa fi الmithaal sida tusaalahan halkaa maxaa ku qoran shaay shaayun baa qoran waa shaahi muxuu ku xidhay qahwatun bunkiibuu ku xidhay labadaasi waa sharaaboo xidhiidh bay leeyihiin halkaa maxaa ku qoran qamiisun baa ku qoran markaa qamiisun maxaa lala doonaya waa shaadh maxay xidhiid leeyihiin waa dhar sawbun qamiiska ayaa lagu xidhaya halkaa xaarun baa ku qoran waa mid kulul maxaa lala doonayaa baarid oo ka qabow halkaa ku yaalla halkaa al'aan baa ku qoran imaka maxaa lala dooran karaa qadan baa halkaa ku qoran xilli bay sheegayaan labadaa isku xidh yastamic yasmacuba halkaa ku qoran wuu maqlayaa maxaa xidhiir ay la leedahay yatakallam oo uu hadlayaa ah dabeedna wixii isku nooc ah erayada isla doono mufradaat idaafiya iminkana waxa weeye erayo dheeraadahoo aan ku jirin xawaaraadkii hore lagu soo darayo altadriib alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamic dhegayso waaci dabeedna ku celi abyad waa mid cad aswad waa mid madow waa midabadii akhdar waa mid doogaa axmar waa mid casaana asfar waa mid huruuda asraq waa mid buluuga atadriib alawal sil bayna asuurati waalkelima haddaba isku xidh sawirka kuwaa sawirada halkaa ku qoran kelmadana raaci abyad baa halkaa ku qoran ka afraad baa lagu xidhaya aswad baa ku qoran ka ugu dambeeyaa lagu xidhayaa ee maaragtay lixaad akhdar ka labaad baa lagu xidhayaa axmarna ka koowaad baa lagu xidhayaa asfarna ka saddexaad baa lagu xidhayaa asarqna ka shanaad baa lagu xidhayaa saa isugu xidh yacni wuxuu islaba atadriib wallahu aclam bisawa billahi tawfiiq